alxadiiu taasi xadiiska sagaaleeya haada maxalu warawaa abu daawuud abu daawuud wuxuu ka wariyey can caliy bni abi aalibin radia allahu canh qaala cali bn abi aalib wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam rufica alqalamu qalamka waa laga kor yeelay can alaatin saddex qalamka waxaa loola jeedaa qalamka malaa'igtu wax ku qoraydo ajarka caruurku shaqaysto ama dadka midna waxaa lagu qoraa sayi'aadka dunuubta dunuubta uu qofku sameeyo qalamka laga kor yeelay waa qalamulmu'aakhada waa dembi in loo qoro ee caruurku hadduu wanaag sameeyo qur-aanu akhriyo ajarka waa loo qoraa maahan waalidkiisaa leh waalidku wuxuu ajar ka helaya caruurka qur-aanka akhrigii uu yihi dugsiga geyntii uu geeyey halkaas ajarka ka helaya laakiin uu akrinaa salaada tukaa laleeyahay tukasho tuko waalidku markuu yidhaah amarkaas ajarkeela laakiin markuu tukado salaadii laftirgeeda caruurkaale caruurkoo saqiirka hadduu xajiyo xajka isagaa iska leh watii nabiga sal allahu calayh haweenay ay caruur yar u soo qaaday markaasay tihi alihaadaa xajun kanu xaj ma leeyihi nabigu wuxuu hi nacam walaki ajru xajka asagaa iska leh adiguna ajiraan leed la waa ugu kaalmayne xajkii sawkeliisma xaji kale marka marka lagu leeyahay caruurta qalamkii waa laga kor qaaday oo wax laga qori maa waxa aan loo qorayn waa maxay qalamka la kor yeeray waa qalamulmu'aakhada dembi loo qori ma waa laakiin xasanaadkii waa loo qoray bal ilahay naxariistiisa fiir ah, muddo dhan ah, waxaana leeya dembi laydin qorima ajra laydin qorima ladiima waxba laydin qorima bal ilahay naxariistiisa fiir markaan wax kale fahamno caqli yeelano alale ah, hadda kadib aa lagu qora dembi ee is ilaali bal naxariista ilaahay fiir rufica alqalamu qalamulmu'aakadadii waa laga kor yeelay can alaatin saddex canisabii saqiirkiyaa laga kor yeelay xataa yabluqa ilaa uu ka qaangaaro wa caninaa'imin qofka hurdaa xataa yastayqida ilaa uu ka kaco qofka hurdaa dembi loo qorin isagoo iska qarwaayo qalad ku hadlo waxba loo qorin hale caqligiisi ma joogo iyo miirkiisi wa canilmajruuri qofka waalana qalamkii waa laga kor yeelay xataa yabra intuu ka raysano qof Ah, dembiba looma qor rawaahu xadiidka abu daawuud ayaa wariyey afar kun afar boqol iyo labo raqamka ah wasaxaxahu bnu khusayma wasaxaxahu bnu khusayma waxaa saxiix yeelay ibnu khusayma walow waxa u sugnaaday duruqun fiihi xadiidkan waxaa ku sugan ana saqiira saqiirka idaa adraka albuluuqa marka uu qaan gaaro idtajahad waxaa ku soo jihaysaneed ilayhi saqiirka almas-uuliyaatu mas-uuliyaad oo salaadiia laga raba soonaa laga raba mas-uuliyooyin aa ku soo jihaysana fiihi xadiidka waxaa ku sugan anna saqiira saqiirka idaa adraka albuluuqa markuu qaangaaro ittajaad waxaa ku soo jihaysana ilayhi saqiirka almas-uuliyaatu mas-uuliyooyin wajara waxaana ku soconaa calayhi oo loola hadduu dembi galo waa loo qora facala lmurabbi qofka dadka tarbiyayna waxa waajib ku ah macalimiinta qur-aanka dhiga macalimiinta iskoolaadka dhiga macalimiinta jaamacadaha hooyada iyo aabbaha dhammaan dadka wax tarbiyeeyo waajib waxaa ku ah facala lmurabbi qofka wax tarbiyeeyo waajib waxaa ku ah an yucallima saqiira saqiirka inuu baro alladii saqiirka fii xijri dhabtiisa ku sugan alwaajibaati waajibaadka waa inuu baro waajibaadka almutaxatimaati ee ku laazimayda goormay waajib ku tahay qabla buluuqihi intuusan qaangaarin iiriya caruurku intuusan qaangaarin waa waajib salaada in la baro soonka in la baro dahaarada in la baro gabdhihii xijaabka in la baro axkaamtaas oo dhan intuusan qaangaarinaa waajib ay tahay waxaa la rabaa inaad kala garanno dadka waalidka maxaa ku waajiba caruurka maxaa ku waajiba caruurku intuusan qaangaarin salaaddu waajibkuma ah laakiin waalidka maxaa ku waajiba caruurka inuu salaadii baro tukana yidhaahdo markuu toddoba sano gaaro waajiba hadda caruur toddoba sano jira hadduusan tukan caruurka dembi loo qori laakiin waalidka hadduusan dhihin tuko dembiga loo qora waalidka maxaa waalidku waajibkiisuu ka tegay caruurku markuu toban sano gaaro salaad hadduu ka tago dembi loo qori haduusan qaangaarin wey hadda toban jir qaangaara badan sooma Ah, waa hadduusan qaangaarin laakiin waalidku hadduusan ku garaacin ousan ahin wariyaa tuko dii kale waa kugu dila waa ku dambaaba waalidka maxaa waalidku waajibkiisuu ka teg ah, waajibkiisuu ka teg wa an yuxadira qofka murabbiga waa inuu caruurka uga digo can ilmuxaramaat fiiriya meeshaas waajibaadka in la amro caruurta xaaraantana looga diga waa waajib maaha wa saqiira iska da xaaraantiisa cunay maya saas xaaraan ugu barbaareen nabiga ir wiil yar awowo u ya gabadhiisii faatima ay dhashay timir xaba timiru kor u qaato oo sakaa nabi waa ka celi wuxuui sakadu xalaal nooma ahan haddaan nahay waxa weeyaan nabi maxamed iyo ehelkiisa waa ka celi madhi waa saqiir saqiirada uma banaana xaaraanta in loo daayo wax kasta oo xaaraana waa waajib in laga celiy carruurta saqiirka ah, la dhihima waa saqiir ee saqiirkan baktiga lagu barbaaraan maya saqiirka waajib waxa ah xaaraantana in laga celiyo waajibaadkana loo sheego saasaa waajib saasaa waajib intuusan qaangaarin waan yuxadirahu saqiirka waa inuu uga digo murabbigu can ilmuxaramaat maxaa loo saas loo yeelaa liyactaada si uga aada dhigto cala imtiaali awaamiri awaamirta samaynteeda wajtinaabi manaahi iyo waxyaalaha xaaraanta ka fogaanshadeeda si uu uga fogaado si uu ugu koro ugu barbaaro ay caado ugu noqoto oo ula qabsado inuu waajibaadka guto muxaramaadkana ka fogaado laakiin hadduu marka horeto ku soo barbaaro xaaraamta inuu sameeyo waajibaadkana ka tago markuu qaan gaaro lama qabsan karo lama qabsan karo